رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين rawdat alanwaar ayaan ku jirnaa weli iyo siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dembaysay muslimiinta laba khato iyo laba tallaabo oo cajiib badan inuu rasuulka u sameeyey sala allahu calayhi wasalam taasoo ka mid ahayd ta koowaadna in daarta arqam ibna arqam ninka lagu magacaabo uu wax ku bari jiray si ay uga badbaadaan kaydka mushrikiinta maka ay markaa ku hayaan ta labaadna waxay ahayd qidadii rasuulka uu u jeexay fartana uu ugu fiiquu u tilmaamay inay ka hijroodaan dhulkan ayna aadaan dhulka xabasho way baxeen markay ogaadeen inay baxeenna way ka daba tageen laakiin ilaahay baa ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala muwaafaqatu lmushrikiin mushrikiinta muwaafaqadii ay la muwaafaqoodeen lilmuslimiina muslimiinta iyo wa sujuuduhu sujuuddoodii oo fii suurati najmi suurati اnnajmi ay markaa ku sujuudeen muslimiintay la muwaafaqoodeen sujuudna way sameeyeen mushrikiintoo waxay sujuudeen markuu rasuulku akhriyey suuradda lagu magacaabo wاnnajmi wa fii ramadaan ramadaan sanadii khamsa min alnubuwa shantii nebinimada marka laga soo tiriyey ay bacda hijrati اlmuslimiin muslimiintii hijrootay kadib bixawaali shahrayn wax u dhigma laba bilood oo kale muslimiinta bixitaankoodii laba bilood ayduu ay ka soo wareegtay kharaja rasuuluullaahi rasuulkii allah u soo baxay sal allahu calayhi wasalam ila almasjid alxaraam masaajidka xurmada leh wa xowla alkacbati kacbada gaararkeedana jamcun ururbaa joogay iyo wadajir iyo koox kabiirun oo weyn oo min qurayshin qoraysh markaa ka mid ah fiihim waxaa ku dhex jiray saadaatuhum kuwooda waaweyn kuwooda odayaasha ahaa iyo wa kubaraa'uhum kuwooda waaweyne madaxweynta kaaba qabiilada ahaa wa kaanad waxay ahayd wakhtigaana qad nasalad mid ay degtay calayhi rasuulka korkiisa lagu soo dejiyey nasalad calayhi suuratu اnnajmi suuratunnajmi baa rasuulka lagu soo dejiye faqaama wuu istaagay fiihim dhexdooda wa waakhada wuxuu guda galay uu bilaabay yataluuhaa inuu ku akhriyo fujaatan si kada ah si kabis ah ayuu ugu akhriyey wa kaana wuxuuna ahaa ama ay ahayd arwaca kalaamin hadal midka ugu qurux badan samicuuhu qad ay weli maqleen weligood hadal ay maqleen waa hadalka ugu cajaa'ibta iyo quruxda badnaa faindahashuu way wareereen lirawcati hada alkalaam hadalkaa asaga ah macaantiisii quruxdiisii bay la wareereen wa akhada wuxuu qaaday minhum xaggooda wuxuu ka qabtay kulla ma'khadin ma'khad dhammaantii meel kasta oo jasadkooda ka mid ah ayuu kulaan kalaamkaa alla saameeyey fa baqow waxay baaqi ku noqdeen yastamicuuna ilayhi inay dhegaystaan allaahu akbar inay istaagaan xataa oo ay nebiga naga jooji dhahaan way kari waayeen qur-aankiibaa saameeyey waxay baaqi ku noqdeen dhegaysigooda dhegaysigooda mabhuutiina ayagoo mabhuutiin ah ayagoo la yariirgeliyey saakitiina aamusan xataa idaa talaa ilaa uu akhriyay rasuulka fii khawaatimi suura suuradaha dhammaadkeedii zawaajira zawaajir waxyaabo wax nahyiya wa qawaarica iyo waxyaabo wax garaaca daarad ay la duushay lahaa ayada alquluubu qalbiyaalkooda ayagoo aaladaa ku dhex sugan ayay qur'aankii dhegaysanayeen mabhuutiina ayagoo ah kuwii la wereergeliyey saakitiina ayagoo ah kuwii aamusan xataa idaa talaa ilaa uu akhriyo rasuulka fii khawaatimi suura suuradaha dhammaadkooda zawaajira iyo waqawaarica zawaajirta waa waxyaabo wax nahyiya xumaanta iyo waxyaabaha ilaahay kayrkii iyo ilaahay kayrkii oo loo sujuudo waxyaabo taasoo dadka ka sajrinaya iyo qawaabic kuwa garaaca oo quluubta garaacaya taarad laha alquluub wa taraa wuxuu akhriyay rasuulka fi alaakhiir markii ugu dambaysay fasjuduu lilaahi fasjuduu lilaahi wacbuduu ilaahay u sujuuda oo caabuda wakhara saajidan sujuud buu la dhacay nebiga sajada aljamiic dhammaantoodna way sujuudeen walam yamlikuu waxay hanan waayeen oo ay celin waayeen anfusahum nafafyaalkooda rawa rawa albuqaariyuna wuxuu wariyey can ibni mascuudin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qara'a inuu akhriyey suurata annajmi fasajada biha wuu ku sujuuday famaa baqiya baaqi ma noqon axadun axad oo min alqowmi qoomka ka mid ah ilaa sajada waa uu sujuuday wax allaala wixii meesha fadhiya muslimkooda iyo kaafirkooda dhammaan waa la wada dhacay waana la wada sujuuday waa la sujuuday waana la wada dhacay dhammaan intii markaa meesha joogtay muslimkoodii iyo kaafirkoodii famaa baqiya axadu min alqowmi ilaa sajada wa uu sujuuday faakhada rajulun ninbaa wuxuu soo qaatay oo min alqowmi qoomka ka mid ah kafaa can toobo oo min xasaa qurux ah aw turaabin ama caro farafacahu kor buu ugu soo qaaday ilaa wejhihi wejigiisa wa qaala wuxuu yidhi yakfiinii haadaa kana iga filan aniga sujuudaa tan baa iiga filan falaqad ra'aytuhu waan arkay buu yidhi ibni mascuud bacdun markaa kadib qutila isagoo la dilay kaafiran gaalnimo isagoo markaa lagu dilay wahwa ninkaasna umay ibnu khalaf ayuu ahaa qutila waa la dilay yowma badrin maalintii dagaalkii beder ayaa markaa la dilay cawdatu almuhaajiriina ilaa makkata muhaajiriintii baa hadal qaldan inuu gaadhay dhacdadaa sujuudda markay dhacday kadib ayaa waxaa gaaray wixii joogay maka way wada islaameen xataa gaaladii dib bay markaa u soo laabteen wa cawdatu lmuhaajiriin muhaajiriinta soo noqodkooda ilaa makay ku soo laabtaan wasala wuxuu gaaray haada alkhabaru khabarkaa asagaa ilalxabashati dhulkii xabashay etoobiyuu gaaray walaakiin laakiinse wuxuu ku gaaray fii suuratin qaab takhtalifu khilaafsan can ilwaaqici xaqiiqda suurad ah amase muuqaal xaqiiqda aan ka tarjumaynin ayuu ku gaaray faqad balagahum waxaa gaaray anna qurayshan quraysh aslamuu inay markaa islaameen farajacuu way soo laabteen muhaajiriintiina farixiina ayagoo faraxsanoo mustabshiriina bishaaraysanaya ilaa makkata makay u soo noqdeen bacdamaa dadkiiba dhibi jiray cadaabinayeen oo asagii quraysheed iyo madaxweyntii mushrikiinta ay wada islaameen aan dhulkeenna ku noqono saasay go'aan ku gaareen falammaa kaanuu markay soo gaareen cal ay ahaadeen diina maka maka sukadeeda saacatan qadar oo min nahaari dharaar ah ay u jirto carafuu waxay garteenay aqoonsadeen jaliyat alamr amarka caddaantiisa xaqiiqda hadalka sida uu ahaa yaa markaa soo gaaray fa minhum dadkii waxaa ka mid ahaa soo laabtay man rajaca ku laabtay ila alxabashati oo xabasho isaga noqday mabagelayo buu yidhi maka haddii hadalka sidii aan u malaynay uusan ahayn waynan xabashadeena isaga noqonaa wa minhum man baa ka mid ah dakhala makata maka ku soo galay siran si sir ah aw amase fii jiwaari axadin axad magangelyadiisii badbaadintiisa oo min qurayshin quraysh markaa ka mid ah dadna dadkii gaalada xataa ha ahaadaanay intay u wacdeen bay dhaheen na badbaadiyasaan maka ku galno saasay ku soo galaan alhijratu athaaniya hijradii labaad oo ila alxabashati xabasha loo hijroodo washtadda albalaau imtixaankiibaa xoogaystay iyo walcadaabu cadaabkii cala almuslimiina muslimiinta dushiisuu ku adkaadoo lagu xoojiyey cadaabkaasoo min qurayshin qoraysh xaggeeda uga imaanayay maxaa loo labalaabay cadaadiskii muslimiinta nadaman qowmamo iyo shallaay minhum xaggooda ahaatay waa mushrikiintee calaa maa farada wixii ay wixii wixii ka dhashay minhum xaggooda wixii xaggooda ka dhacay calaa maa farata wixii ka dhacay minhum xaggooda oo min asujuudi sujuuddii maca almuslimiin ay la sujuudeen nadaamo iyo farqamiin iyo qowmamad darteed way ugu laalaabeen iyo waintiqaaman aargudid limaa wixii balagahum ka soo gaaray can alnajaashiy najaashi xaggiisa oo min xusni jiwaarihi derisnimadiisa wanaaggeeda oo lilmuhaajiriina muhaajiriinta uu wanaajiyey soo dhowayntii iyo xusni jiwaarnimadiisii taa darteedna way uga aargudayeen wanadaran wa nadaran iyo fiirin ilaa haadihi alduruuf wanadaran fiirin la fiiriyo ilaa haadihi alduruufi duruufta alqaasiyati ee adayga badan ashaara rasuula allaahi rasuulku wuxuu u ishaaray haddana calaa asxaabihi asxaabtiisa bilhijrati hijro haddana ila alxabashati xabasho ay u hijroodaan maratan ukhraa mar kale fahaajara waxaa hijrooday waxaa hijrooday inaani labo aw alaaata ama saddex iyo waamaanuuna rajulan siddeetan nin macnaha siddeetan iyo saddex ama siddeetan iyo laba rag waaaani casharata siddeed iyo toban imra'atan oo dumar ah ayaa markaa hijrooday wa kaanad waxay noqotay haadihi alhijratu athaaniya hijradaa labaad ashaqa mid ka culus oo ka dhib badan min aluulaa tii hore tii hore say ugu fududaatay muslimiinta tan uguma fududaanin li'anna qurayshan waayo qoraysh ayaa kaanuu waxay ahaayeen mutayaqidiina kuwa daraarugsan way soo jeedeen ilaa marka horaa la gaaday oo marka hore ismaynan dhahaynin kuwan baabixi doona meelay aadaanna ma yaqaanaan laakiin hadda waxay garteen muslimiintu inay bixi karaan saa darteed uma sahlanaanin hijradii labaad say ugu sahlanaatay hijradii koowaad waayo quraysh mutayaqibiin bay ahaayeen kuwa baraarugsan oo soo jeeda oo yutaabicuuna dabagelahayee baarbaarahayay xarakaati muslimiinta dhaqdhaqaaqooda ilaa ana almuslimiina laakiinse muslimiinta kaanuu waxay ahaayeen akfara kuwa ka badan minhum quraysh xaggooda tayaqudan daraaruga soo jeedka muslimiinta kaga sarraysay wa axsana minhum ayagaa kaga fiicnaa xikmatan xagga xikmada wa axkama ayagaa kaga sugnaan badnaa minhum xaggooda khadwatan xagga tallaabada khadwada iyo waxa tabta ah iyana muslimiinta kaga sareeyey faqad faatuuhum way fakadeen haddana ila alxabashati bay u fakadeen raqma kulli juhuud dadaalkasta asaguu jiro si kastay qorayshi u dadaalaysay in raggaa la xabisoo la celiyo haddana baxsayey muslimiintii makiidatu qurayshin shirqoolkii iyo dhagarfalkii qoraysh ay ku sameeyeen bimuhaajiri alxabashata kuwii xabashe markaa u hijrooday shaqa waxaa dhiboo ku cuslaaday cala almushrikuuna mushrikiinta korkooda an afalat inay fakadeen minhum xaggooda ay ka baxsadeen haddana almuslimuuna muslimiintii wawasaluu waxay gaareen ilaa ma'manin makaanu aamin iyo makaanu badbaado ya'manuuna fiihi ay ku aamin noqon karaan calaa anfusihim nafafyaalkooda iyo wa iimaanihim iimaankoodana meelay diintoodana meelay diintoodana aamin ay uga heli karaan naftoodana sidoo kale fa arsaluu waxay ka dabadireen rajulayni laba nin oo min duhaatihim kuwooda ugu caqliga badan markaa ah kuwooda ugu caqliga badan ah ayay ka daba direen waxaana loo diray waxaa loo diray liyastardaahum inay bal soo celiyaan inay soo celid dalbaan ay ku soo celiyaan ilaa makata maka wahumaa labadaa nin waxay kala ahaayeen camar ibni alcaas iyo wa cabdullah bni rabiica wa kaanaa labadooduba waxay ahaayeen in daaka wakhtigaa cala shirki shirki bay ku jireen laakiin inta badan way islaami doonaan wanadala way degeen alrajulaani labadii nin oo waxay gaareen bilxabashati xabashadii taxta khuatin khudad hoosteeda tab hoosteeday ku gaareen khudo iyo tallaabo mudabaratin la dabaray tallaabo iyo khudo laysku keenkeenay oo laysku aadiyey oo la tadbiiriyey ayay ku tageen fatasalaa waxay la xiriireen awalan isla markiiba eh, waxay la xiriireen bilbataariqati culimmadii hoosjoogayaashii najaashi ayay u tageen wasaaqaa waxay u kaxeeyeen ilayhim xaggooday u geeyeen alhadaayaa hadiyooyin fara badan wadakaraa waxay u sheegeen lahum ayagay ka dhaadhiciyeen alhadafu ujeeddada ay wateen walaqannaahum waxay u laqineen oy afka u geliyeen alxujata xujadii wax kastoon haddhow sheegno madaxa noo ruxa uun sax waayo uundaha taana way u laqineen xataa waafaquuhumaa ilaa culimmadii ay ku waafaqeen labadii nin uma kadib markay culimmadii hoos joogayaasha ka dhaadhiciyeenay wax kasta ka dhammeeyeen waxoogoodana jeebkooda ay u geliyeen xadaraa waxay u tageen labadii nin ila alnajaashi najaashi bay xaadireen oo markaa ay u tageen faqadimaa waxay u geliyeen ama ay u geeyeen ilay xaggiisana alhadaaya hadiyooyin uma kallamaahu kadibna way la hadleen oo faqaala waxay dhaheen ayuha almalik boqorkaanow innahu sha'niya qaddawaa waxaa ku soo biiray ilaa baladika dhulkaaga khilmaanun ilmo sufahaa maangaabyo ah faaraquu ka soo tegay diinahum diinkooda walam yadkhuluu aanana soo gelin fii diinika diinkaaga wajaa'uu waxay la yimideen ilmaha bidiinin diin ibtadacuuhu ay ayagu bilowdeen diin ay jeebkooda kala yimideen laa nacrifhu aanan garanayn naxnu annaga walaa antii adigaba waqad bacadnaa waxaan noo soo diray ilayka xaggaaga fiihim arrintooda darteed asharaafu qowmihim qoomkooda kuwa ugu sharafta badan oo min aabbaa'ihim aabbayaalkood ah wa acmaamihim adeeradood wa cashaa'irihim tolkoodii qaraabadooda litaruddahum si aad ugu celiso ilayhim xaggooda saasaana loo soo diray fahum ayagu waa aabbayaalkee aclaa waayo kuwa ugu sarrayn badan bihim ayaga ayay uga sarrayn badan yihiin caynan xagga aragtida ileen way ka aragti fog yihiin aabbayaalka waxaan diinta ay wataan waa diin meel laga keenay aan markaa jirin wa aclam ayagaa aabbayaalka uga cilmi badan bimaa caabuu waxay ku ceebaynayaan calayhim korkooda oo wacatabuuhum bimaa caabuu calayhim wacatabuuhum ayna ku canaananayaan fiihi maagaa dhexdiisa waayaduhumaa waxaa taageeray labadii hadalkooda albaaariqata culimmadii waxbay cuneyni fii maa qaalaahu waxay labadii nin dhaheen xasba alkhitati tabtusay ahaydba khitadii iyo wixii la dejiyey marka hore dejiyeenba hay madaxay u ruxeen wallaahi sax waay warkooda saasay yidhaahdeen walaakina anajaashiy laakin najaashi ixtaata waa xiiladaystay fi lmri amarka ixtiyaad iyo digtoonyo buu ka qaatay wara'aa wuxuu go'aansaday an yasmaca inuu dhegaysto alqadiyata qadiyada iyo arrinta min altarafayni labada dhinac labadaa nin hadalkoodii wuu maqlaye bal inuu haddana muslimiinta la soo eegeeyey uu hadalkooda dhegaysto xataa si ay yatadixa lahu alxaqu xaqu ugu caddaado fadaca almuslimiina muslimiintii buu u yeedhay wasa'alahum waa weydiiyey maa buu yidhi maxaa waaye haada addiin diinkan ee kan ah alladii kaasoo faaraqtum fiihi aad ku soo faaruqdeen ood kaga soo tagteen qowmakun qoomkiina walam tadakhuluu aadanna la soo gelin bihi diinkaa fii diinii diinkayga walaa diini axadin axad diinkiisa oo min haadihi almilal diimooyinkan ka mid ah kiiniina waad ka soo tagteen kaygiina ma soo gelin xataa adduunka waxa diime ee jira mid ka mid ahna ma gelin fatakallama waxaa u hadlay muslimiinta jacfar ibni abi taalib ayaa u warramay can ilmuslimiina muslimiinta xaggooduu ka hadlay wa qaala wuxuu yidhi ayuha almeliku boqorkaamow kunnaa qowman qoom baanu ahayn ahlu jaahiliya jaahili ehelkiisa ah nacbudu alasnaama asnaamtaan caabudi jirnay wana'kulu almaytata bakhtigaan cuni jirnay wana'tii waxaan la imaan jirnay alfawaaxisha wax allaala wixii xun wanaqdacu alarxaam tolalka iyo raximkana waan goyn jirnay wa wanusii'u ljiwaar deriskana waa xumayn jirnay waya'kulu wuu cunahayay minaa xaggeenna alqawiyu midka xooga badan addaciifu kan tabarta daran ayuu addoonsan jiray suu doonuu ka yeeli jiray fa kunnaa calaa daalika arrintaa foolxumadaanu ku sugnayn xataa bacaa allaahu ilaa ilaahay soo saaray uu noo soo diray ilaynaa xaggeenna rasuulan rasuul rasuulkaasoo minaa annaga naga mid ah nacrifu aan naqaano nasabahu nasabkiisa wa sidqahu runtiisa wa amaanatahu amaanadiisa wa cafaafahu dhowrsanaantiisa fadacaana wuxuu noogu yeedhay ninkii noocaa ahaa ila allah ilaahay diintiisa linuwaxidahu inaan waxidno allah oo wanacbudahu aanu caabudno wanakhlaca inaan ka fuqno inaan ka foqno oon ka soo go'noon ka soo siibanno maa kunnaa nacbudu wixii aannu ahaan jirnay kuwa caabuda naxnu wa aabbaa'unaa annagii aabbayaalkeenba oo min duunihi alla sukadiisa ah oo min alxijaarati dhagxaan waalawhaani sanamyo ah wa amarana wuxuuna amray bisidqi alxadiidi hadalka runtiisa inaan sheegno wuxuuna amray wa aadaa'i alaamaanati amaanada gudashadeeda wa silati araxmi qaraabo xiriirin wa xusni aljiwaari dariskoo la wanaajiyo waalkafi in laga joogsado can ilmaxaarimi maxaarimta in la galiyo wadimaa'i dhiigaga in la qubo wanahaana wuxuu naga reebay can alfawaaxishi wax allaala wixii fawaaxish iyo foolxumo ah wa qawli الzuuri markhaati beenaale wa akli maali اlyatiim xoolaha agoonka cunitaankiisa wa qadfi اlmuxsanaat gabdhaha suusuuban oo la caayo wa amarana wuxuu kaleena amray an nacbud allah inaan ilaahay caabudno waxda laa nushriku bihi shay-an oonan waxba u sharig yeelin wa amaranaa wuxuuna amray biasalaati salaad waasakaati zako waasiyaami soon facadada wuxuu tirtiriyey waa jacfari calayhi najaashi korkiisa umuura alislaami islaamka umuurihiisuu tiriyey fasadaqnaahu waa rumaynay wa aamannaa bihi waan aaminay waattabacnaahu waa raacnay calaa maa jaa'a bihi wixii uu noola yimid oo min diini illaahi ilaahay diinkiisa ah facabadana allah ilaahayaan caabudnay waxdahu keligii falam nushrik bihi shay-an waxbama u shariig yeelin waxaramnaa waan xaaraamtinimaynay maa xarama allaahu wuxuu ilaahay ka xaaraamtinimeeyey calaynaa korkeena waa ku dhaqnay buula jeedaa wa axlalnaa waan xalaalaynay maa axalla lanaa noo xalaaleeyey facadaa waxaa xadgudbay calaynaa korkeenna qowmuna qoomkeennii baa nagu soo xadgudbay facadabuunaa wayna cadaabeen wafatanuunaa waxay naga fidneeyeen can diininaa diinkeenna liyarudduuna liyaruduuna inay noo celiyaan darteed ilaa cibaadati alawfaan samanyaalka cibaadadooda inay noo celiyaanoo can cibaadati illaahi tacaala ay naga celiyaan waa nastaxilla iyo inaan bannaysano maa kunnaa nastaxillu wixii aan ahaan jirnay kuwa bannaystaa oo min alkhabaa'ifi waxyaabo xunxun ah falammaa qaharuuna markayna qahreen wadalamuunaa ayna dulmiyeen wabayaquu ay ciriiriyeen calaynaa korkeenna oo waxaaluu ay kala dhex galeen baynanaa annagii wa bayna diininaa diinkeenna baynkiisa kharajnaa waa soo baxnay ilaa bilaadika beledkaagaan u soo baxnay wakhtarnaaka waxaan kaa dooranay calaa man siwaak wixii adi kaa soo haray wa ragibna waxaan jeclaysanay fii jiwaarika la wa rajownaa waxaanan rajaynaynaa allaa nudlama inaanan nala ku dulminin cindaka agtaada ayuha almeliku boqorow falammaa markii samica uu dhagaystay annajaashiya haadaa arrintaa talaba wuxuu ka codsaday min jacfar qiraa'ata shay shay inuu akhriyo oo min alqur'aani qur'aanka ka mid ah faqara'a calayhi wuxuu korkiisa ku akhriyey sadran waxoogaa oo min kaaf haa yaa cayn saad ah waa suuratu maryam fabakaa wuu ooyey annajaashiyu najaashi xata khdallad ay eebatallad waaye ilaa ay qoyday ilintiisii lixyatuhu garkiisa wa sidoo kale waxaa ooyey alasaaqifatu culimmadiisii xataa akhdalluu ay balluu ilaa ayaguna ay qoyeen masaaxifahum kutubahoodii uma qaala wuxuu yidhi annajaashiy ninkii najaashi ahaa ina haadaa midkan iyo waladii kii jaa'a bihi uu la yimid ciisa nebi ciise la yakhruju waxay ka soo baxeen min mishkaatin waaxidin hal dariishad keliya hal meel bay markaa ka wada yimideen uma kadibna khaataba wuxuu la hadlay najaashi manduubay qurayshin labadii manduub ay quraysh soo dirsatay wa qaala wuxuu ku yidhi intaliqaa baxa idinkana falaa wallaahi maya ilaahay baan ku dhaartaye laa usallimuhum idiin dhiibi maayo ilaykumaa xaggiina walaa yukaaduuna dhagar ahaanna ku wadan maysaan wax keeg iyo dhagar loo sameeyood ku qaadataan iyo wax aad dhiidhibtaanna ma jirto fakharaja way soo baxeen wa fii yowmi athaani maalintii labaad ixtaala waxaa xiiladaystay haddana camar alcaas xiilatan uqra tab sameeyey fa qaala wuxuu ku yidhi lilnajaashi intuu u tegay najaashiyuu ku yidhi innahum ayagu ay almuslimiin buu ula jeedaa yaquuluuna fii ciisa ciise bnu maryam waxay ka qabaanay ka aaminsan yihiin oo ay ku leeyihiin qowlan cadiiman hadal weyn way caynayaan muslimiinta nebi ciisey caynayaanoo waxay ula jeedaan waxay qabaan inuu addoon alle yahay rasuul ilaahayna yahay fadacaahum wuu u yeedhay haddana annajaashiyu najaashi muslimiintii wasa'alahum can daalika arrintaasuu markaa weydiiyey faqaala jacfar ibna abi taaliba wuxuu yidhi haddana naquulu waxaan ka leenahay fiihi ciise aladii jaa'ana bihi اlnabiyu wuxuu rasuulka noo keenay sala اllahu calayh wasalam oo ah huwa cabdullah wa adoon ilaahi wa rasuul waa rasuulkiisii wa ruuxuhu waa ruuxdiisii wa kelimatuhu alqaahaa waa kelimadiisii uu ku tuuray ilaa maryama maryama xaggeeda kelimad waayo nebi ciise oo kun buu ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala alqaahaa uu ku tuuray ilaa maryama maryamadii alcadaraa'a bikaarada ahayd waayo maryamo ayadoo bikro ah ayay nebi ciise dhashay waa nina isticmaalin albatuula ee batuulada ahayd ee go'day macnaha batuulada ahaydee u go'day ilaahay diinkiisa xumaantii ka go'day faaqada wuxuu soo qaatay baa la yidhi annajaashiy najaashi cuudan inqaribuu min alardi dhulka ka soo qaaday uma qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa cadaa ma gudbin ay maa jaawasuu ula jeedaa kama gudbin ciisa bnu maryam maa qulta wixii aad tidhi haada alcuud qorigaan ee kan ah ma gudbin oo sida qorigan uu yahay isaad u sheegtay yay isku mid yihiin idhabuu baxa muslimiinay fa antum adinku shuuumun baatihiin ay aaminuun shuyuum waa kelimad xabashi ah marka waxaa laga wadaa aaminiin baa tihiin biardi dhulkaygaad aamin ku tihiina baxa man sabbakum qofkii idin caya harima man sabbakum harima man sabbakum harima wuu ku celceliyey qofkii idin cay waa la ganaaxaa garaamaa laga qaadayaa waa la ganaaxayaa wamaa maa uxibu ma jecli anna lii inay ii sugnaato dabaran ay jabalan buur wax la eg oo min dahab ah wa annii aniguna aadaytu aan dhibo rajulan minkum nin adinka idinka mid ah uma ka bacdi amara wuxuu amray biraddi alhadaaya hadiyooyinkooda in loo celiyo wax allaale wixii hadiyo aad ka qaateen u celiya buu yidhi calaa manduubii quraysh labadii ninay quraysh soo dirsatay fakharajaa way baxeen maqbuuxiina ayagoo dulaysan wa aqaama almuslimuuna muslimiintii waxay ku nagaadeen bikhayri daarin daarta u khayr badan maca khayri jaarin iyo deris kan u khayr badan wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala